بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فروع قال الناظم رحمه الله تعالى قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع وقيل لا أولى فلا أولى وقيل لا أولى فلا كذاك له وللخطيب قلت لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي بن الخطيب وهو القوي waxaan soo haynay kitaabkii alfiyat اlciraaqi ama atabsiratu watadkira nadmigii ahaa ee ku saabsanaa musطalaxa <clears throat> maqduuca markii uu ka hadlay hortiisna uu mowquufka ka soo hadlay ayuu furuuc ayuu uga hadlaa halkan shan iyo tobanka beyd ee soo socdo furuucdaasina waa furuuc toddoba ah waay waxayna ku saabsan yihiin waxyaabaha xukmu rafci qaadan karo oo daahirkana noqon karo mowquuf ama maqduuc noqon karo laakiin xukmu rafci qaadanaayo ayuu kaga hadla halkan marka waxa uu yidhi qowlu saxaabiyi saxaabiga qowlkiisa farac koowaad waay kan qowlu saxaabiyi saxaabiga qowlkiisa min asunnati ou dhahayo sunnada waxaa ka mid ah ow amase naxwu umirnaa umirnaa oo kale uu dhahayo oo uusan aamirkii sheegaynin xukmuhu xugunkiisu alrafcu waa marfuucnimo walow bacda annabiyi walow bacda wafaati annabiyi nebiga dhimashadiisa gadaasheed baqaalahu ha dhaho biacsurin asmaan iyo casriyaalo nebiga kadibba ha dhaho hadalkaas cala asaxiixi sida saxiixa ah saas ah. khilaafaa jiro saxiixu waa saas wa huwa kan oo in xukmu rafci la siiyana qowlu اlakthari culimada badankood qowlkooda waay faraca koowaad marka waxay tahay min asunnati iyo umirnaa xukunka la siinaya muxuu noqonaa wuxuu soo yidhi qowlu lakhariina waa in marfuuc xukmu rafci in la siinayo walow markii nebiga dhintay kabacdi bacdi casriyaal ka gadaalada ha dhaho saxaabiga marka qowlu saxaabiyi asaxaabiyi waa qeyd waxaa baxaya taabicigu hadduu min asunnati yidhaahdo waa mursal oo waxay la mid tahay isagoo qaala rasuulullahi yidhi oo kale taabicigu taabici markuu shay nebigu u tiiriyana mursal buu ahaan jiray ama waa in la yidhaha waa maqduuc iyo waa khilaaf ba yaa jiro <clears throat> umirnaa marka uu yidhaahdana ama sida umira bilaalun an yashfaca aladaan wayutira aliqaama iyo umirnaa bikadaa iyo waxaasaa nala amray iyo asagoon sheegaynin cidda amartay inay rasuulka tahay iyo in kale marba hadduu saxaabigu yihaa saasaa nala faray sunnadu waxaa ka mida ah saas iyo saas qowlu lakhariin waa inuu yahay xadiidkaas xukmu rafci in la siinaayo waa xukmu rafci ayuu qaadana walow yaan nebigaba la magac dhabin oo aan la sheegine ayb qowlu saxaabiyi saxaabiga qowlkiisa min asunnati uu dhahayo sida cali oo kale uu yidhi min asurati wadcu lkafi cala alkafi fi salaati taxta asura xadiidkii abu daawuud ku jiray iyo kii anas markaa min asunnati ya taxta asurati min الsunaةi wadcu اlkafi calى اlkafi fi الصalaaةi taxta الsurati xadiidku dacfi ha ku jira laakiin annaga dacfigiisa ma ka hadlayno waxaan ka hadlayno waxay tahay min asunatidaas uu saxaabigu dhahayo waa marfuuc marfuucuna daciifna waa noqon karaa xasan صaxiix intaba waa noqon karaa waxaa kaloo lamida anas qowlkiisii min aلsunnati ida taزawaja الrajulu calى اlbikri haddii uu gabar guursado oo uu naag kale ku kor guursado aqaama cindahaa sabcan toddobou la jooga haddii hayibo ay tahayna saddexuu la jooga min asunnati u cabire taasna marka min asunati waa isagoo qaala rasuulullahi yidhi oo kalow <clears throat> ayb ow naxwu umirnaa ou dhahayo oo kale umira bilaalun an yashfaca aladaan wayutira aliqaama ka mid a ah. xukmuhu kaa xukunkiisu alrafcu waay walow walow qaalahu haba dhaho bacda annabiyi bacda wafaati اnnabiy nebiga dhimashadiisa sala allahu calayhi wasalam kadib haba yihaa biacsurin casriyaalo cala saxiixi sida saxiixa asaasu ah, wahwa isagu sidan qowlu lakhari culimada badankood qowlkooda waay alimaamu shaafici kitaabkiisa um ayuu wuxuu ku yidhi baabu salaati cala aljanaazati markuu sheegay ibnu cabaas iyo daxaaku bnu qays oo min asunnati kadaa dhahayaan ayuu wuxuu yidhi wabnu cabaasin wadaxaaku bnu qays rajulaani min asxaabi الnabiy salى اllahu عalayhi wasalam laa yaquulaani aلsunna ma dhahayaan ilaa sunnata rasuuli llahi sal l slam sunada waa saxaabuu yidhi sunnada nebiga maahan markay yidhaahdaan assunna ay idlaaqaanna tii nebiga unbay u jeedaan alimaamu albayhaqina wuxuu jasmiyey khilaafma inuusi jirin oo wuxuu leeyahy masaladu waaba ijmaac itifaaq khilaaf maba jiro dhah sidaasoo kalena sheekhiisa xaakim mustadraga isagana wuxuu ku yidhi ajmacuu calaa ana qowla الصaxaabiyi min الsunnati kada xadiiثun musnadun musnadna muxuu soo shardiyey xaakim marfuuc inuu ahaado dabcan sidaasoo kalena umirnaada wuxuu soo naqliyey ijmaac umirnaada iyadoona ijmaacu soo naqliyey laakiin ijmaacaas ma xoog badno khilaaf waa jiraa ijmaacu marka waa laga xoog badan yahay culimada marka ijmaaca soo guurisay min asunnati inay tahay marfuuc ibnu cabdilbar baa isagana iyagana ka mid ah. yaa ka mid ah isaga waayahay intaas marka farici koowaadaan uga baxaynaa huwa qowlu lakari diqaa ku jirto khilaafow ishaaraa khilaafkuna waa jiraa ijmaaca xaakim uu sheegaayana <clears throat> mustadragiisa uu ku sheegay ma xoog badna waayahay wa qowluhu kunaa naraa in kaana mac casri الnabiyi min qabiili maa rafac farci labaad farcan wuxuu uga hadlaa kunaa naraa saxaabigu wuxuu yihi waxaan arkaynay kunaa naraa kada wa kada baan arkaynay laba xaalad buu marka yeelana inuu nebigu u tiiriyo waqtigiisa uu yidhaha kunaa naraa fii zamaani الnabiyi sal l slam ama fii cahdi الnabiyi kada wa kada ama inuunan sheegin cahdigii nebiga uusan carabaadin ayb <clears throat> wa qowluhu wa qowlu saxaabiyi saxaabiga qowlkiisa kunnaa naraa waxaan arkaynay in kaana haddii uu yahay maca casri nabiyi maca dikri casri nabiyi nebiga casrigiisa sheegiddiisana lala qabo haddii casru nebiyi lala sheegay min qabiili maa kii noociisa ayuu ka mid yahay rafaca saxaabigu uu kor yeelay wixii saxaabigu kor yeelay noociisa waay waa marfuuc macnaha ayb hadday tahay in kaana maca dikri casri nabiy sal l slam waqiila waxaa la yidhi laa maya waqiila laadan marka waama xataa hadduu casru nebi sheego laa marfuuc ma aha qowlkan saasuu dhahaya tafsiilkiina waa kana yacni qowlka saddexaadna waa kana ujeeda ow laa ay lam yuqayid ma qaydin macnaha ama lam yadkur casra nabiyi nebiga casrigiisa maba sheeginba oo kunaa naraa bisu iska yidhi ow laa amase maya oo ma sheegin casrigii nebiga kuma darin falaa maya falaa yakuunu marfuucan marfuuc ma ahaanayo kadaaka kaagaas oo kale ayaa lahu libni salaax u sugnaatay ibnu salaax marka qowlkaas buu leeyahay ayb oo marka kadaaka lahu haddii uu fii zamaani nebiyi u tiiriyana waa marfuuc hadduunan u tiirininna ma aha kaasaa marka ibnu salax u sugnaado damiirku hadduu mufrad ee ibnu salax u laba walilkhaiibi lbaqdaadina sidaabaa u sugnaatay isagana aljaamic liakhlaaqi alraawi wasaamic ayuu ku sheegay khaiibulbaqdaadina kaasou qabaa qultu wuxuu yidhi marka alciraaqi wuxuu leeya waxaan leeyahay laakiin lagu noqoye jacalahu alxaakimu xaakim wuxuu ka yeelay marfuucan marfuuc buu ka yeelay xataa haddii uusan ku darin fii zamaani الnabiyi sal l slam haddaan lagu darin kunaa naraa marfuucu ka dhigay xaakim wاraaziyu iyo raazi ibnu khaiib الray raazi waa fakru raazi wاraaziyuna sidaa buu ka yeelay ibnulkhaiibi ahaa raaziga ibnulkhaiib la yidhaha waa ibnu khaiib الray ayaa la yidhaha raaziyunna waa nisbo calaa gayri اlqiyaas ku socoto magaalada ray la yidhaha ayaa loo nisbeynaa ray marka ray marka loo nisbeynayo qofkeeda waxaa la dhahayaa raaziyun raaziyun wax qiyaasana ma aha nisbadaas rayna hadda waa magaaladan dahraan la yidhaha oo iiraan caasimadda u ah ayaa waxaa la dhihi jiray ray magacaasay lahayd ray ibnulkhatiibi ahaa sidaasay ka dhigeen wa huwa isaguna qowlkan alqawiyu waay midka xooga badan marka yani amaha lagu daro zamankii nebiga ama lagu darin marba hadduu saxaabigu dhaho kunaa naraa kunaa nafcalu kunaa naquulu kunaa nukhayiru waxaasoo dhan marka waxay noqonaysaa xukmu rafci baa la siinaa ama fii cahdi nebiyi ku daro ama yuusan ku darin taasuu xoojiye xaafid alciraaqi ayb waxaana ku tusaayo ixtijaajka abi saciidin alkhudri oo xujaystay oo uu yidhi kunnaa naczilu waalqur'aanu yanzil low kaana shayun yunhaa canhu lanahaa canhu lqur'aan wuxuu yidhi casli ayaan samaynaynay iyadoo qur-aanku uu soo degayo haddii casligu uu yahay wax la reebaayo qur-aankaa reebi lahay kunnaa naczilu zamanka nebiga uma uunan tiirinin ayb waxaase aada uga sariixsan baa layidhi bukhaari xadiidka ku sugan min xadiidi bni cumar kunnaa nattaqi alkalaama walinbisaata ilaa nisaa'ina calaa cahdi rasuuli illahi sal l slam waqtigii rasuulka uu ku daray xilligii rasuulka naagaha inaan aad yacni ula hadalno oo aan aad isugu furfurno waa iska ilaalin jirnay haybatan haybata an yanzila fiina shay-un inay wax nagu soo degaan annagoo ka baqayno falamaa tuwufiya nabiyu sal ll ly slam nebigu markii la oofsaday takallamnaa wanbasadnaa xoogaa warkii marka waa hadalnay waana fidinay yacni midkan hadda waxa u keenaa waxay tahay asrax oo uga tilmaama waxaa la dhihi karaa waxyaabaha waxyaabaha eh, saxaabigu uu dhahayo kunaa nafcalu kada kunaa nacsil hadday yihiin yihiinba waxyaabo meel si qarsoodi ah u dhaco waxaa la dhihi karaa de nebigu maba arkinba wixii nebigu ounan arkinna see marka loogu xambaaraa xukmu rafci waxaa la leeyahay maya de nebigu xataa hadduusan arkin qur-aankaa sheegayo zamaani tashriic mar haddii la joogo khulaasadu marka kaas waqiila laa ay laa yakuunu marfuucan marfuuc ma noqonayo ibnu salaax wuxuu ka sheegay berqani balaagan anahu sa'ala alismaaciiliya canhu xaafid abubakr alismaaciili buu su-aalay faankara an yakuuna marfuucan inuu marfuuc yahay waa diiday bal huwa mawquufun waa mawquuf buu yihi qayada am laa ama cahdigii nebiga ha sheego ama yuu sheegin waqiila laa waa kaas kunaa naraa in kaana maca casri الnabiyi min qabiili maa rafacu haddii casru nebi lagu daro waqiila laa xataa haddii lagu daro ma ahan marfuuc qowlkan saas waxaana laga soo guuriyey abubakr alismaaciili ow amase laa maca nabiyi kuma jiro nebiga lama sheegin ow laa amase maya oo lama qeydin kadaaka kaagaas oo kale ayaa yani owlaa dheh falaa ahay owlaa lama qaydin falaa maya marfuuc ma noqonayo falaa yakuunu marfuucan qowlkaasna ibnu salaax kow qabo waa khadib lbaqdaadi kadaaka kaagaas baa lahu libni salaaxa u sugnaaday iyo walilkhadiibi khadiib u sugnaaday maaqa qowlaan hadda haynaa marka kunnaa naraa oo maca nebiyi ay la socoto waa marfuuc iyo maya marfuuc ma aha hadday doontaa la socoto haddii aynan la soconin fii cahdi nabiyi waa ama calaa cahdi nabiyi aysan la soconinna marfuuc ma aha hadday la socotona waa marfuuc markaas owlaa falaadan saas ibnu salaax iyo khadiib lbaqdaadi kaasay wataan qultu wuxuu leeyahay buu yidhi xaafid alciraaqi laakiin lagu noqoyo jacalahu wuxuu ka dhigay uu ka yeelay alxaakimu xaakim wuxuu ka yeelay marfuucan buu ka dhigay si kastaba kunaa naraa marka marfuucuu ka dhigay waa marka aynan la soconinba calaa cahdi nebiy ou marfuuc ka dhigaan haddii ay la socoto calaa cahdi nebiy min baabi owlaa waaye bisowmaa markaas owlaa falaa waxaa iska iskale ibnu salax iyo khatiib taasoo marka ciraaqi wuxuu leeyahay xaakim iyo fakru raazi ayada iyagoo iyadoon la soconin xataa calaa cahdi الnabiy agtooda marfuucu ka yahay waraasiyu iyo raazi ibnu اlkhaiibi ahaa wahuwa alqawiyu buu yiri taasaan xoog badan bukhaari iyo muslimna sidaasaa ka daahir ah leanna axaadiid waxay keeneen oy ixtijaajeen kunaa nafcalu iyo kunaa naraa iyo iyadoo aynan ku jirin cahdi nebi sala اllahu calayh wasalam ayb lakin xadiiu laakin xadiidu kana baabu lmustafa yuqracu biاladfaari mima wuqifa laakiin lagu noqoyo xadiiu xadiidu kaana baabulmustafa xadiidka ay ku jirto rasuulka sala allahu calayhi wasalam albaabkiisu wuxuu ahaa yuqracu in la garaacayo biladfaari ciddiyaha in lagu garaacayo saxaabadu markay garaacayeen albaabka nebiga ciddiday ku garaacayeen iyagoo nebiga ku weyneynayo dabcan ama ku ixtiraama kaasi mimaa ayuu ka mid ahaaday wuqifa kuwa mawquufka laga dhigayo kaas u jiraa fiiri macnaa middaan hadda labadii beyda hore yay yaa weli socdo kunaa naraa ayaa laga hadlayay kunaa naraa kaana baabu lmustafa yuqracu bilanfaari cidiyaha lagu garaacayo albaabka nebiga ma waxaan siinaynaa fii xukmi rafci mase mawquufaan ka dhigaynaa mimaa wqifa waayo kuwa yani waxa la waqfiyey oo la joojiyey oo saxaabada lagu joojiyey mowquufka ayuu ka mid ahaada xukman xagga xukunka lada alxaakimi xaakim agtiisa iyo waalkhaiibi khadiib agtiisa waalrafcu marfuucnimadana cinda shaykhi ibnu salaax agtiisa duu taswiibi waay mid la la sawaabiyo oo la yani sawaab laga dhig sawaabin tu saaxiiba waay ayb labadaa bayd marka waa kaas meeshaan marka warafcu cinda shaykhi duu taswiibi markuu leeyahay yani ficilkan laba jiho leeyahay waxaadan ugu yani khilaafka waxa keenayaan yani aan aan ogaano laba jiha ayuu leeyahay ficilkan jiha waxay tahay in saxaabada uu ka soo fulay dhinacaas marka saxaabada inuu ka soo fulay waa waa ka mawquuf jihada kalena waxay tahay taqriiraa ku jira taqriir waayo markay albaabka garaacayaan nebigu waa maqlaa soo maha isagaa ile loo garaaca albaabkeena dhinac taqriirow ka yahay taqriirkii marka dhinaciisa marka laga fiiriyo waa marfuuc dhinac marka laga fiiriyo ficlu saxaabi inuu yahayna muxuu ka yahay muxuu ka yahay mawquufuu ka yahay ayb marka ma'khad ulxaakim marka xaakim iyo khatiib ayagu marka ay leeyihin mawquufay siiyeen soo maha oo wuxuu yidhi laa eh, mima wuqifa xukman lada lxaakimi waalkhaiibi xaakim iyo khaiib mowquufay ka dhigeen marka ay mowquufka ka dhigayaan wax ay cuskanayaan waa maxa oo taqriirka nebiga maxay u diidayaan waxay leeyihiin maya waxaa dhici karta inayn ixtimaal waxaa dhici karta bacdanadii inay albaabkiisaa u garaacayeen ee bacdanebi maxay u garaacayaan haddaad tiraa waxaa la leeyahay xurmada nebiga xayan wamayitan inay isku mid tahay qabeen awalba albaabka waxaa jag jag jag loo siinaya soomaa xurmada rasuulka sal ll slam haddana marka guryihiisii waaba ku duugan yahay gurigibuu ku dhex duugan yahay guryihiisii waa yay ahaayeen marka Eh, waxaad dhici kartay leeyihin an yakuuna bacda mowtihi idhaaran lixurmatihi xayan wameyitan markaa inuu nebigu noolaay markuu noolaa inay sameynayeen maba caddaba meesha ma garateen marka ayb meeshaasay cuskanayaan marka laakiin warafcu cinda sheekhi duu taswiibi asalka waxaad moodaa waxaa ku dhow in nebigu ay albaabka waxay u garaacayaan inuu rasuulki yahay sal l slam mar hadduu rasuulka albaabka ay u garaacayaanna waa maqlaasay asaga maqalkaasna wuxuu keenaa inuu u qiray ficilkoodaas markuu u qirayna min asunati buu ka mid yahay waayahay laakiin lagu noqon yahay xadiidu kaana baabu baabulmustafaa nebiga albaabkiisu wuxuu ahaa yuqracu in la garaacayo biladfaari ciddiyaha in lagu garaacayo mimaa kii wuqifa la waqfiyey buu ka mid ahaaday xukman xagga xukunka lada alxaakimi cinda alxaakimi xaakim agtiisa iyo walkhaiibi khaiib albaqdaadi agtiisa waalrafcu marfuucnimadana cinda shaykhi ibnu salaax agtiisa duu taswiibin tun la sawaabiyo sawaabin mid u saaxiiba iyada inay marka sawaab tahay tu u saaxiiba farcii saddexaad waayo kanna marka wacaddu maa fasarahu الصaxaabi rafcan famaxmuulu cala اlasbaabi beytkan marka faracii saddexaaduu ku sheegay wacaddu maa shay tirintiisa fasarahu ou fasiray aصaxaabiyu صaxaabigu wuxuu fasiray qur'aan aayad qur-aan saxaabigu ou fasiray ku tirinteeda rafcan in lagu tiriyo marfuuc famaxmuulun ku lagu xambaaraya waa cala alasbaabi asbaabu nusuul sababu nusuulkaa lagu xambaaraya waayahay meeshaan marka wuxuu leeyahay tafsiirka saxaabiga maxaa laga dhigaa maxaa laga dhigayaa saxaabigan aayadou fasiray ma waxaa la leeyahay tafsiirka saxaabigu waa marfuuc mase waa mawquuf xaakim isaga wuxuu idlaaqay uu ku tiriyey saxaabiga tafsiirkiisa marfuuc uu ku tiriyey khadiibulbaqdaadi sida uu sheegayna arrintaa wuxuu ku qeyday asbaabu nusuul saxaabigu hadduu asbaabu sababu nusuul ka waramo uu yidhaa aayaddan waxaay waxaay waxaasaa dhacay aayaddaanaa soo degtay marfuuc waayo hadalkaas xukmu rafci baa la siinaa sababtana waxay tahay de nebigana waa joogaa wax waxuu ka hadlaa isaguna uu joogay uu arkaayey buu tebinaa xilligii rasuulkii isagoo joogana dhacay ayuu ka sheekaynaa waa marfuuc marka waayo sideedana tafsiirka saxaabiga aan u kala qaadno dhowr nooc wixii sababu nusuula xagga dhig waa marfuuc asaga haddii saxaabigu ay ka ansaxdo sababu nusuul inuu inta sheego aayaddan saa qisadaa qisadaabaa dhacday aayaddaanaa soo degtay xukmu rafci baa la siinana ayb asbaabu nusuulka marka xagga dhig walidaalika asbaabu nusuulku marka tafsiirkana waa kaalmeyna fahmka aayadda ibnu xajar kitaab alcujaab fi fii nusuuli اlasbaab miya saasoo kale uu leeyahay kitaab oon dhammaystirnaynoo sanad ahaan oo u warinaayo oo aayadaha sababu nusuulkooda kaga warramayo suyuudina waa leeyahay mid midka suyuudiyaa macruuf ayb waxaa kaloo qeyb kaloo tafsiirka ka mid ah waa qeyb luqo ku tacalluqdo luqo saxaabigan maalan luqo ahaan kelmad luqo ku tacalluqdou fasiray marfuuc waay maa la dhahayaa maya taas marfuuc ma noqonayso maxaa ka mida maalan waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaثata quruu caaisha waxay tidhi ibnu cumar alaqraau alahaaru alaqraau alahaaru kelmaddan marka qarci duhri miya masaxayd miya luqatan kelmad soo jiitamaysa soo jiitamaysa mar haddii luqa ahaan marka saxaabigu ou luqad ahaan wax u fasiro xukmu rafci ma la seenayo waa mowquuf maxaa kuu soo haray marka qayb saddexaadna waxay tahay maa lilra'yi fiihi majaalun wax ra'yigu iyo ijtihaadku boos uga furan yahay ayb ijtihaad mas'aladii masalan fiqhi oo kale waaye marka aayaddii wuxuu uga hadlay ijtihaadkiisa mas'aladuna waa mas'ale ijtihaad aqbalayso xukmu rafci la siin maayo waa mawquuf iyadana maxaa kuu soo haray marka waxaan luqa ahayn ijtihaad boos uga bannaanayn sababu nusuulna aan ahayn hadda maxaa laga dhigaa middaas marka ra'yi boos ugama furno matalan wuxuu ka hadlaa hawaab iyo ciqaab jannada iyo naartuu ka sheekaynaa bad-ul khalqi buu ka sheekaynaa waxaas ra'yi laguma keeni karo luqo kuma shaqo shaqo kuma leh hadda sababu nusuul maaha xukunka la siinaayo muxuu noqonaa xukunka la siinaayo waxaad fiirinaya saxaabiga haddii saxaabigaasi haddii saxaabigu uu yahay saxaabi israa'iiliyaadka wariyo oo maalan kutubtii hore iyou akrina akriyaa ama dadkii soo islaamay oo yahuudda ahaayo maalan kutubtii hore yaqaanay sida kacbul axbaar iyo kale raggaas wax ka <clears throat> iyo wax ka wariyaa haddii marka lagu ogaado ama uu wax ka wariyo saxaabigu haddii uu marka dadkaa wax ka wariyo sida cabdullahi bnu camr bn alcaas oo kale waxaa la dhihi jiray saaxibu zaaminatayn yarmuuk markay dhacday laba dembiil oo waaweyn oo kutubtii hore ayuu soo qaatay waa iska akrin jiray marka wixii mawaacid ah ama qasas ah waa waa sheegi jiray waa wari jiray isaga dabcan da nebiga adda waxaan ka hadlayn horta wax sariix tasriixa nebiga loogu tiiriyey maba ahanba isagiibaa marka waxau ka hadlaa wix uu meelaha ku arkayo ama jannadii ama naartii ama wax horoo bad-ul khalqigii iyou ka hadlaa ma waxaana leeyahay marka saxaabigaas maadaama uu wax maa laa majaala lira'yi maa laysa fii fiihi majaalun lira'yi wax ra'yigu majaal ounan kulahayn buu ka hadlay saas darteed xukmu rafcigan siinaynaa maan dhahaynaa maya mana siinaayo hadduuba saxaabigiis ra-iliyaadu weriyo la siin maayo saxaabiga aan werinin laakiin israa'iiliyaadka waa la siinaa wax hadduu sheego <clears throat> ra'yiga majaal ama boos uunan uga furnayn luqo aan ahayn waa la aqbalaa jannay naaruu ka sheekeeyey ama wuxuu yidhi waxaa intaas qofkii akhriyo intaasoo ajarow helaa waxaasoo kale marka laabudda nebigu unbuu ka maqlay ra'yi kama keeni karo kutubtii hore inuu ka keenayna waa ka nabadgalnayoo saxaabigan inuunan kaba warin inaan ayaa la shardiyey marka ibnu xajarna nuzhada iyo waa ku sheega arrintaa iyada marka tafsiir haddaad maqasho wixii ku xiran maxaa marfuuca maxaa mawquufa waa kaas marka ayb wacabdu maa shay tirintiisa fasarahu saxaabiyu saxaabiga uu fasiray ku tirintiisa rafcan marfuuc marfuucan lagu tiriyo fa maxmuulun ku lagu xambaarayo waa cala asbaabi asbaabi baa lagu xambaaraa asbaabu nusuul iyo wixii ra'yiga majaal ounan uga furnayn luqana aan ahayn saxaabigiisuna ounan ahayn miman yarwi lisraa'iiliyaat ounan ahayn ayb marka xaakim walidaalika isaga tafsiirka saxaabiga marfuucu ka dhigay sida si mutlaq abuu u sheegay laakiin waxaa lagu qaydayaa kaas asbaabu nusuulka waayahay farci saddexaad halkaa aan uga baxnay wa qowluhum yarfacuhu yablugu bih riwaayatan yanmiihi rafcun fantabih farci afaraad wa qowluhum qowlkooda ay dhahayaan yarfacuhu can abi hurayrata yarfacuhu can ibni cumara yarfacuhu yablugu bihi ay dhahayaan can ibni cumara yablugu bihi can ibni cumara riwaayatan riwaayatan ay dhahayaan iyo niihi ay dhahayaan rafcun ay marfuucun marfuuc waayo fantabih ee baraarug arrintaa ku baraarug uu ku leeyahay erayadan marka yarfacuhu yabluqu bihi riwaayatan yanmiihi waa rafcun fantabi maxaa kasii owleysan yarfacuhu in yarfacu waaba iyada tan ugu horeysa u ka bilaabay waayeba waa iyada waaba iska caddahay taas ayb ayb marka erayadan iyaguna yarfacuhu yanmiihi riwaayatan yablugu bihi wuxuu sidaas waxaa leeyahay fii xukmi rafci maal sayna ayb wa qowluhum qowlkooda yarfacuhu ay dhahayaan yabluqu bihi ay dhahayaan riwaayatan ay leeyihiin yanmiihi ay dhahayaan rafcun marfuucun waaye fantabih baraarug buu ku leey taa ku baraarug wain yaqul can taabicin famursaluu qultu min الsunnati canhu naqluu tasxiixa waqfihi wadu اxtimaali naxwu umirna minhu lilghazaali faracan shanaad waay labadan beydna marka wain yaqul haddii uu dhaho can taabicin taabici xaggii hadduu ka dhaho fa mursalu muxuu dhahayaa taabici baa wuxuu yidhi can maalan waxaa la yidhi can ilxasan ama can الzuhriyi yanmiihi can الzuhriyi yarfacuhu can الzuhriyi riwaayatan saasaa leeyahy wain yaqul haddii uu dhaho can taabicin taabici xaggii hadduu ka dhaho taabicu taabicigaa dhahayo an can taabicin buu ka yidhi muxuuna dhahayaa ereyadii hadda aan soo sheegin fa mursalun waayo marka waa mursal leanna taabici haddii uu qaala rasuulullah awalba taabici hadduu wax rafciye muxuu ahaan jiri mursaluu ahaan jiri fa mursalun qultu xaafid alciraaqi wuxuu leey waxaan dhahayaa min asunnati sunnada inuu yidhaahdo taabici haddii min asunnati u dhaho naqaluu canhu waxay ka soo guuriyeen taabiciga xaggiisa qultu waxaan idhahda min asunnati min eraygan naqaluu ay soo guuriyeen canhu can itaabiciyi taabiciga ay ka soo guuriyeen xaggiisa tasxiixa waqfihi qultu waxaan leeyahay min asunnati sunnada ereygaas hore aan usoo marnay canhu can الtaabiciyi taabici xaggiis xaal ay ka ahaatay naqaluu waxay soo naqliyeen culammada xadiidka tasxiixa waqfihi mowquufnimadiisa saxiixinteeda oo haddii taabicigu uu yihaa min asunnati waa mowquufay soo guuriyeen ayb wadu ixtimaalin ixtimaalku u saaxiiba waaye mid ixtimaalna u saaxiib a ah weeyaan oo mursalnimana ixtimaalaayo mowquufnimona uu ixtimaalaya waay naxwi umirnaa oo kale oo minhu min ataabiciyi taabiciga xaggiisa ka ahaanayso taabicigii baa umirnaa dhahayo taabicigu markuu umirnaa yidhaahdo mursalna waa muxtamal oo aamirki inuu nebigii ka wado waqfina waa muxtamalo inuu marka saxaabadaanna amartay uu ka wado oo mowquuf ay tahay umirnaada waa kaas ayb lilghazaaliyi hazaali baa marka iskale qowlkaas hadda marka halkan meeshaan marka wain yaqul can taabicinta uu leeyahay fa mursalun labadan bayd marka waxuu kala saaraa min asunnati iyo wixii ka horreeyey yarfacuhu yablugu bihi riwaayatan iyo niihi haddii taabici uu yidhaahdo loo tiiriyo taabici wuxuu ku yidhi iyadu eh, waa marfuuc ee ku baraarug marfuuc waayo marka laakiin taabicigu markuu yabluqu bihi yarfacu yanmiihi riwaayatun taabici hadduu wax rafciyo yacnii rafcun fantabihidaas horta ha u qaadanin mursal ma aha in la dhahayo leanna marfuuc maxaa la dhihi jiray waa soo marnay marfuuc sidiisu wuxuu ahaa in nebiga sala allahu alay wasalam un loo kor loo kor yeelo xadiid ciddii koryeelaysa cidday rabta ha ahaato marka markuu kuleeyahay taabici haddii la yidhaha cani zuhriyi riwaayatan cani zuhriyi yanmihi horta waa marfuuc marfuuc ha ahaadee musnad ma yahayna ma ahan musnad waa waa mursal intaa ma ma la gartayn ayb min asunati waxaa ka duwan marka erayadan waxaa ka duwan min asunati baa ka duwan min aلsunati baa ka duwan ayb min asunati iyada xukunkeeda waa la isku khilaafay xukunkeeda yani waxay ka duwan tahay tii hore ayb maadaama awal min as min aلsunati saxaabigu hadduu ay ahaan jirtay xukmu rafci la siin jiray hadda marka taabicigu haddii uu min asunnati uu yidhaahdo ixtimaal baa marka waxaa imaan karo ixtimaal ayaa imaan karo oo maxay ah sunnadan iyou ka wadaa waxaa dhici karto <clears throat> sunnada inuu ka wado sunnatu اlkhulafaaءi الraashidiin sunnatu الnebiyi inuu ka wado sunatu ahli beladihi inuu ka wado ninkan taabicigu markuu min asunati dhahaayo waxaa dhici karta sunada uu sheegayo sunatu ahli beladihi sunatu alkhulafaa inuu ka wado waa ixtimaalkaas baa imaan kara mar haddaba marka sunadii tii nebiga miyaa mase mid kale waayo waxaa mid kale tahay imaan karta mar hadday xaaladeedu sidaa tahay marka waa ka duwan tahay laakiin yarfacuhu ufiirso u fiirsada yarfacuhu yablugu bihi riwaayatan yanmiihi iyada ixtimaalkaas ma gelayo laakin min asunati ixtimaalkaasaa gelayo wain yaqul haddii uu yidhaahdo can taabicin taabici xaggii fa mursalun waay oo yarfacuhu yabluqu bihi riwaayatan yanmiya hadduu taabici ka dhaho waa mursal qultu waxaan idhi buu min asunati canhu an taabicii taabiciyi taabiciga xaggiisa xaalay ka ahaanayso naqaluu waxay soo guuriyeen tasxiixa waqfihi mowquufnimadeedu inay la tasxiixiyo oo min asunnati waxaan ka dhigaynaa mowquuf riwaayatan iyo yanwiihi iyana waxaan ka dhigaynaa marfuuc saas waa wadu ixtimaalin ixtimaal tu saaxiiba waayo naxwi umirnaa oo kale minhu min ataabiciyi ka ahaanaysa lilghazaaliyi bayna u sugnaatay kaas umirnaa iyada ixtimaal irsaal iyo waqfi umirnaada labada ixtimaale irsaal iyo waqf saxaabadaana amartay nebigaana amray ilaa shaarica isagaa ahe taas marka iyada ixtimaal ayaa ku jira waxay ka soo reebaan laakiin ibnulmusayab oo waxay leeyihin sida imaamu shaafici iyo cali bnu lmadini iyo laga wariyey iyagu waxay leeyihin cali bnu lmadini imaamu shaafici wuxuu leeyay saciid ibnulmusayab hadduu min asunati dhaho sunnada nebiga u jeedaa maxaa laga dhigaa markaas marfuuc waay waa marfuuc cali bnu lmadinina sidaasoo kale uu leeyahay marka dabcan ayagoo de iskama soocin saciid lmusayib iskama soo saarin gooni keligiis uma soo bixinine hadal baa marka ay ka hayaan waayahay marka saciid lmusayib waa laga soo reeba marka umirnaa ixtimaal irsaal iyo waqfi min aلsunnati oo taabiciga dhahayana laga yani laga dhahayo xaggiisana wa mawquufnimaday ku xoog badan tahay in mawquuf laga dhigo ayaa la tasxiixiyuu leeyahay erayadan yarfacuhu yablugu bihi riwaayatan iyo yenmiihina waa marfuuc dhawaan mursalay noqonay markaas ile waa taabici asaga waayahay faracaasi wuxuu ahaa faraca shanaad faraca shanaad intaanan ka bixin haddii taabicigu uu yihaa kunaa nafcalu taabicigiibaa wuxuu yihi kunaa nafcalu falaysa bimarfuuci saxaabigu hadduu kunaa nafcalu dhahayo marfuucay ahaan jirtay taabicigu laakiin kunaa nafcalu haddii uu yihaha marfuuc ma aha walaa bimawquufin mawquufna ma aha haddii uunan zamanka saxaabada u tiirinin haddii uu maalan yihaha kunaa nafcalu fii zamaani الصaxaabati haddii uu yidhaha ama calaa cahdi الصaxaabati haddii uu yidhaha waa mawquuf markaas ila ayagaa u qiray moogta taqriirkoodaa jira ayb lakin haddii zamaani صaxaaba uunan ku darin marfuucna maaha mawquufna ma aha muxuu noqonaa marka waa iska maqduuc marka waa maqduuc ayb wma ataa can صaaxibin bxayثu laa yuqaalu ra'ya xukmuhu rafcu calى ma qaala fi lmaxsuuli naxwu man ataa falxaakimu rafca lihada ahbataha faracanna faracii lixaad wamaa xadiidkii ataa yimid can saaxibin saxaabi xaggiisa ka yimid wamaa wixii ataa yimid can saaxibin saxaabi xaggiisa ka yimid bixaysu meel laa yuqaalu aan laga dhehaynin isagoo kale ra'yan ra'yi aan laga dhehaynin ay can ra'yin aan laga dhahaynin xukmuhu xukunkiisa arafcu waaye xukunkiisu waa marfuucnimo calaa maa qaala sidii uu yidhi alraaziyu macnaha raazi sida uu yidhi filmaxsuuli kitaabkiisa usuulfiqiga maxsuulka uu ku yidhi naxwu wadalika naxwu man ataa oo kale waay man ataa saaxiran ow caraafan faqad kafara bimaa unzila calaa muxamed ayb taas kale hadda saxaabigii maalan rasuulku uma tiirin markaasuu wuxuu yihi man ataa saaxiran aw caraafa faqad kafara bima unzila calaa muxamed arrintaa marka arrin ijtihaad boos uga furan maaha mar haddii ijtihaad boos aynan uga furnayn wax gaar ahuu sheegaa gaalniman ku sheegaa haddana taas marka xukmu rafci baa la siinaya xukmuhu rafcu laakiin mas'alada waa ka soo hadalnay waa wixii saxaabigaas haddii ounan israa'iiliyaadka warinin waaye iyadoo kalean asbaabu nusuulka uga soo hadalnay tii unba shardigaas waa taagan yahay halkaan waayahay falxaakimu xaakim ahbata arafca rafcigiibuu sugay lihaada kanuu u sugay wakada ibnu cabdilbarna waa la mid ibnu cabdilbarna rafci u sugay kanoo kale midkan waxaa la midaba camaar bnu yaasir hadalkii uu yidhi ee ahaa wuxuu yidhi man saama alyowma aladii yushaku fiihi faqad casaa abalqaasim sala allahu calayhi wasalam maalinta lagu shakisan yahay qofkii soomo nebi moxamed waa caasiye marka cisyaan in lagu xukumo qof shaygaas waa cisyaan in la yaraha ra'yi laguma keeni karo tan oo tan waayo middaanoo kale waay xukmuha rafcu waa marka uu yidhaahdo saxaabi waay waxa laga hadlaa uga wada wamaa maladii kii ataa yimid can saaxibin saxaabi xaggiisa ka yimid bixaysu meelna laa yuqaalu aan la dhehaynin isagoo kale ra'yan min jihati ra'yin aan laga dhehaynin ra'yan can ra'yin aan laga dhehaynin xukmuhu xukunkiisa arafcu waaye calaa maa sidii qaala uu yidhi fi lmaxsuuli ay qaala raaziyu raazi sida uu yidhi fi lmaxsuuli uu ku yidhi yacni raazi iyo halkan wax soo gelina iyo khazaali waxay tahay usuulkiiyay mas'aladan masaa-ishan calaaqa la leedahay leanna ayagu waxay fiirinayaan qowlu saxaabi xuja miya mase maaha hadalka nebiga ama xadiidku isaga dabcan waa xujo waa deliil qowlu saxaabi marka ma miyaha mase maahan maadaama farqigaa uu jiray marka waxay u keenayaan ay ayagu u baarayaan waayahay naxwu man ataa oo kale falxaakimu xaakim ahbata arafca rafci buu sugay lihaadaa kan buu u sugay marfuucnimo u sugay farci toddobaad marka waa kan wamaa rawaahu can abi hurayrati muxamedun wacanhu ahlu lbasrati karara qaala bacdu falkhaibu rawaa bihi rafca wadaaca jiibu farci toddobaad ugu dambeeyey waa wamaama aladii kii rawaahu ou wariyey can abi ou wariyey taabicigu can abi hurayrata abi hurayre uu ka wariyey wamaa maladii kii rawaahu moxamed bnu siriin uu wariyey can abi hurayrata abi hurayre uu ka wariyey ayb wamaa rawaahu muxamedun can abi hurayrata wamaa ma ladii kii rawaahu uu wariyey muxamedun moxamed waa ibnu sireen can abi hurayrata abi hureyre uu ka wariyey wa canhu ibnu siriinna ahlulbasrati reer basra ay ka wariyeen isagana waayahay wa canhu ahlulbasrati ay ka wariyeen karara wa karara ou la soo celceliyey beydkan kii horou la socdaa karara wa karara ou la soo celceliyey qaala lafdiga qaalana uu soo celiyey yacni maxamed ibnu siriin can abi hurayrata qaala qaala saas waaye maxamed ibnu siriin can abi hurayrata qaala qaala karara wa karara uu soo celceliyeyna qaala uu soo celceliyey bacdu bacda abi hurayrata bacdu ay bacda abi hurayrata abi hurayre ka gadaale ayuu laba qaalo sheegay qaala qaala buu yihi faalkhatiibu khatiibkaasi rawaa wuxuu wariyey bihi isaga uu ku wariyey alrafca ayuu ku wariyey marfuucnimo wadaa kan cajiibu waaye waa cajiib khaiib marka midkaani rawaa bihi rafca marfuucnimo ku wariyey kan markaa sidaa uu dhahayo maxamed ibnu siriin wixii uu yidhaha can abi hurayrata qaala qaala uu yidhaahdo marfuucu ka dhigay wadaa kan cajiibu waaye maxaa ai cajaa'ibku marka muxuu yahayna litasriixihi bitacmiim wuxuu tacmiimu sheegay khadiib albaqdaadi waa camimay asaga fii kulli maa rawaahu can abi hurayrata wax kasta oo abi hurayre xaggii laga warinayo marka laakiin lowlaa hubuutu hada alqowli canhu yacnii ibnu siriin isaga waxaa ka sugnaatay oo ibnu siriin baa wuxuu yidhi qaala ibnu siriin kullu shayin xadadtu can abi hurayrata fahuwa marfuucun isagaa wuxuu yidhi wax kasta oon abu hurayre ka wariyaa waa marfuuc sidaasuu yidhi nacam ayb marka isaga hadalkiisaas dartiis baa waxaa loo yidhi mar haddii ibnu siriin uu yidhaah can abi hurayrata qaala qaala uu yidhaahdo xukmu rafci hala siiyo leanna isaga laftiisaaba wuxuu yidhi wax kastoon abu hurayre ka wariyo waa marfuuc ayuu yidhi mar haddii uu sidaa yidhi marka wixii ibnu siriin isaga saa saas u hadlay hadalkan uu ku hadlay baana marfuuc looga dhigay in la camimo marka taasaa yaab le macnaha in la camimaa sax ma aha marka taas tan la yaab kale taas ayb ayb oo marka wuxuu leeyahay wamaa rawaahu wuxuu uu wariyey bin moxamed can abi hurayrata uu ka wariyey wacanhu isaga xaggiina ahlulbasrati ay wariyeen wakarara waqad karara isagoo soo celceliyey ibnu siriin macnaha wakarara bnu siriin ama raawida ibnu siriin ka warinayo ayaa qaala qaaladii soo celiyo basriyiinta ka mid ah le eh, ibnu siriinna ay basriyiin ka wariyeen ayb karara wakarara uuna soo celceliyey qaala qaalada uu soo celceliyey bacdu bacda abi hurayrata abi hurayra kadib falkhadiibu khaiib rawaa bihi rafca buu ku wariyey marfuuc ahaan ayuu ku wariyey khaiib oo khaiib isaga saasuu ku wadaa wadaakanna cajiibun cajiib waayo cajiibka marka maxaa ka dhigaya litasriixihi bitacmiim camiimidow caddeeyey khatiib lbaqdaadi waa tacmiimiyey fii kulli maa rawaahu can abi hurayrata bal haddii aynan sugnaan lahayn qowlkaas ibnu siriin ounan ka sug yacni haddii uunan ka sugnaan lahayn fakayfa yukhasasu bilbasriyiin markan yani wadaa cajiibu ay litasriixihi biاtacmiimi fii kuli maa rawaahu can abi hurayrata wax kastoo abu hurayra uu ka wariyo tacmiimiye isaga maxaa marka loogu gaar yeelaa cajiibku waxay tahay moxamed ibnu siriin basriyiin inay ka wariyaan maxaa loogu yeelaa isagu ilaa saas ma dhihin isagu wuxuu yidhi kullu shayin xadadtu can abi hurayrata fahuwa marfuucun annaga halkanna waxaa noo taallo wamaa rawaahu can abi hurayrati muxamadun wa canhu ahlulbasrati takhsiiska marka ahlubasrada waa wax cajiibka leh isagoo ahlubasra waxba kuma uunan gaaryeelin wadaa cajiibu kaas saas farcan marka afaraasha yani toddobaadna halkaasuu ku dhameeyey furuucdaanina marka waa furuuc mawquufka iyo calaaqalale iyo marfuuca dib marka mursalka u gala mursalka waa iska hadal badan yahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabi